بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الأمر وحده استدعاء فعل واجبين بالقول ممن كان دون طالبه بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث القرينة انتفد وأطلقا لمع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتما بحمله على المراد منهما ولم يفيد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرارا والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب بسم الله الرحمن الرحيم waxaduhu baabulamri amarka baabkiisii weeyi culimo amarka ayaynu halkan ku arki doonaa baabka amarka lagaga warramayo amarka saddex dhinaca ayaa wanaagsan in usuulka aynu iska yara dul taagno amarow maxaa tahay waa tacriifka amarku leeyahay waa kow dalaalada amarku waa maxay amarku ma wujuub tusiyaa ma sunuu tusiyaa ma ibaaxuu tusiya dalaalada amarku waa maxay ma irshaad buu tusiyaa muxuu amarku ina tusiyaa waa qodobka labaad ee wanaagsan inaynu isdul axkaamta guud ee amarka inuu fawri keeno inuu takraar keeno inuu nahyun can yahay axkaamta guud ee amarka laga faa'iideysanayo inta ayaa ayay saddexdaa dhinac ayaynu amarka iska dultaagi doonaa insha allahu tacaala baabulamri waa amarka baabkiisii amarkii baynu halkan ku arkaynaa haddaba culimo amar markaynu ka waramayno amarku waa wamur ahlaka bisalaati ama washaawirhum fi lmri waynu ognahay amarka noocaas oo kale ihi ilaa laba macno ayuu luga alcarabiya ku yimaadaa inagu waxaynu isticmaali doonaa oon tacriifin doonaa keenin waxadduhu amarka xadkiisa iyo tilmaantiisu istidcaau ficlin ficil dalab la dalbo weeye ficilka oo waajibin waajib ah bilqowli qowlna lagu dalbo miman qofna laga dalbo kaana ahaaday duuna daalibika wax dalbaya mid ka hooseeya culima halkaa sadarkaa waxaan kaga baxnay amarka tacriifkiisii baynu kaga baxnay waxadduhu tacriifka iyo tilmaanta amarku waa istidcaau ficlin waajibin bilqowli miman kaana duuna daalibi istidcaau ficlin ereygan istidcaaa dalab baa looga jeedaa waa dalabu ficlin ficil samayntii ficil baa la dalbayaa in la sameeyo ficilka oo waajibin waajib ah ficil waajiba ah ayaa la dalbayaa bilqowl baana lagu dalbaya bilqowl qowl baa lagu dalbaya halka waxaan u malaynayaa keenii kale inaynu ku kala baydhnay halkaa bilqowlu ina yihi kii kale yaa xasuusan tacriifkiisii Ah, biqwl bu yidhi miyaa biifcal siiqatu ifcal ma waa sax wey usuulka ragga qaarkood baa ifcal qaata ereyga ifcal bay qaataan ragga qaarkood waxaynu qaadanay haddaba waa dalabu ficlin waajibin bilqowli miman kaana duuna daalibi waa dalab baynu nidhi ko waa codsi waxbaa lagu leeyahy samee waxbaa lagaa dalbay waa dalabu ficlin ereygaa ficil ah ee halkaa inoogu qoran waxaa looga jeedaa ficilkaas ficilkii caadiga ahaa ee xubnuhu ay samaynayeen ama kii qalbigu uu samaynayey ee niyada ahaa ama kii carabku uu samaynayey ee qowlka ahaa saddexdaasa hadda soo wadagelaya ficilkan ficilkaa maxaa soo wadagelaya baynu istidcaau ficlin ficilkii caadiga ahaa ee xubnuhu samaynayeen waxay xubnuhu sameeyaanna dee ficil baa loo yaqaanaa wuxuu carabku sameeyana qowl baa loo yaqaanaa wuxuu qalbigu sameeyana niyaa loo yaqaanaa saddexdoodiiba hadda halkan way soo wada gelayaan ereygan ficil ah ama ha ahaada kii niyada ama ha ahaada kii carabka ama ha ahaada kii xubnaha waxawey waa dalabu ficlin ficil baa lagaa dalbayaa waajibin welibana waajib ah waa waajib shay ereygaa waajibin ah wuxuu inaga saarayaa haddaba dalabka qaarkii oo irshaad ku soo aroora iyo dalabka qaarkii oo ibaaxa u yimaada iyo dalabka qaarkii oo u yimaada sidaynu ognahay waxyaabo kale nadbi u yimaada bilqowl qowl baa lagaaga dalbi samee baa lagu odhan in ishaare lagaaga dalbo ma aha bilqowl waa in lagaaga dalbo amar markaan doonayno waa in qowl lagaaga dalbo qowl lagugu amro qowl baa lagugu amraya miman qof baa laga dalbi kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya mid ka hooseeya ka dalbaya mid ka hooseeya miman kaana duuna aalibin ninkaa hooseeyunbaad amri kartaa ninkaa hooseeya unbaad amri kartaa haddaba maala ilaahay baa inaga ina amraya oo inale aqiimu salaata dee ilaahay wuxuu ka amrayaa miman miman kaana duuna kuwo ka hooseeya isaga oo inaga ah ayuu ilaahay amraya amar wuxuu hadalkaagu noqon mid kaa hooseeya markaad la hadlaysid sargaalku markuu askarigiisa amrayo oo kale waa amar waxaa hadaba halkan inaga baxay laba simani markay isamrayaan hadaan qalinka isii ku idhaa qalinka isii waynu simannahay uun amar lama yidha maxaa la odhan jiray iltimaas haddii mid kaa sarreeya aad amraysidna mid kaa sarreeya ayaad amraysaa ilaahay baabad leedahay tusaalaan rabbi kfirli ilahu dembiga iga dhaaf ma amar ba oo ilahay maxaad amraysaa amar maaha maxaynu u qiimayn duco ayaynu u qiimayn waxadduhu tacriifka amarku istidcaau ficlin ay dalabu ficlin ficil la dalbo weeyi ficilka oo waajibin waajib ah bilqowli qowl lagu dalbo miman qof laga dalbo kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya mid ka hooseeya haddaba marka lays amrayo saddex baynu u kala qaadnay xilliga lays amrayo labada is amraya hadday siman yihiin amar maahe waa iltimaas ka la amrayaa hadduu sareeyo amar maahae waa duco ka la amrayaa hadduu hooseeyo haduu hooseeyo waxa weeye amar markaasuu amar noqonay saddexdaasaynu u qaybinay in saddexdaa loo qaybinayo waxa qaatay waa madhabka muctazilada muctazilada madhabkoogu saddexdaaha loo qaybiyo ayuu leeyahay waxaa ku waafaqay muctazilada xanaabilada iyo imaamu axmed qowlkiisa iyo in sidan in culu in la eegayo la qiimaynayo ayay laazim ka dhigeen oo si saddexdaa loo qiimeeyo rag badan oo shaaficiyada ka tirsani waxay yidhaahdeen war anagu culuwina ma rabno amarka dhexdiisa culuwi sarayn dhabana lama rabo isticle oo iska saraysiinana lama rabo eeg culuwigu waxa weeye inuu qofkan aamirkii si dhaba u sareeyo ilaahay oo inaga inas amrayo oo kale iyo adigu nin saaxiibkaaya inaad iska saraysiisid oo tidhahdo kolley waad iga hoosaysaay aan ku amro isticlaa la yidhaahdaa inaad adigu isbido inaad kan ka sarayso eg culuwina shardi ma aha isticlina shardi ma aha amarka waxaa la doonayaa uun amar baynu wada odhani wixii siiqatu siiqadaa ku yimaada ifcal iyo waxa lamidkaa lagu gudan jiray amar baynu odhan saasay rag badani qaateen oo welibana shaaficiyada ah waxaa loo arkaa rag badani ay yidhahdeen sawaabka isagaa u dhadhow talow siduu sawaabka ugu dhadhowaaday fircoon oo la tashanaya qoladii ka hooseysay uu maamuli jiray ayaa aayad qur-aana ku yidhi famaadaa ta'muruun maxay ahayd aayaddii qur-aanka maxaad fircoon markuu odhan jiray maxaad i amraysiin ya'tamiruun miyay ahayd waxaan doonayaa fircoon haddaba yatamiruun iyo ta'muruun mid ahaan ayuu isticmaalay eg waa amar buu isticmaalay kolka amarkaasi yuu leey waa mushaawaray ahayd eg mushaawaray xaalatulmushaawaro ayay ahayd iyadoo xaalatulmushaawaro lagu jiro ayuu amar isticmaalay kolka haddaba culuwigii ma jiro oo kuwanuu leeyahay maxaad ifaraysiin ama aad dee kama sarreeyaan fircoon isticlana ma jiro oo isma sarraysiinayaano fircoon bayba ilaah ka dhiganayeen oo isageeba ilaahnimo sheeganaya o lahaa ana rabbukum ulacla culuwi iyo isticlatoona ma jiro halkaa ayay la mareen midda kale shay qura haddii la yidhaha culuwi iyo isticlo hala qiimeeyo shay qura ayaa marna amar noqon marna dal marna noqoni duco marna noqoni iltimaas halkaasay la mareen masaladu kolka waxa wey haddii imika maalan lagu yidhaahdo ijlis oo mid kaa sareeyaa ku yidhaha amar bay noqon haddaad adigu ijlis ku tidhaha mid kaa sareeyana ducuu noqon haddaad ijlis ku tidhaahdo mid kula sareeyana iltimaas buu noqon war naga daayo oo culuwi iyo isticlo toonayaan waxba la raadinine amarku waa amaruun ama culuwi ha jiro ama kaa sareeya waxa amro ama ka hooseeya waxa amro ama laba simani waxa amraan amar waa amaruun halkaasay la mareen sheekeenu yuu waafaqay talow aan eegno wuxuu waafaqay idda cidda culuwiga qiimaynaysaba waafaqsan yahay wa xadduhu amarka xadkiisu istidcaau ficlin ay dalabu ficlin ficil la dalbayo weeye ficilka oo waajibin waajib ah bilqowli qowlna lagu dalbo miman qofna laga dalbo kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya mid ka hooseeya ka daalibka ee wax dalbaya mid ka hooseeya laga dalbaya halkaa tacriifkii amarka ayaynu kaga soo baxnay siiqo amarka faa'iideyse ayaa jirta waa ifcal ereygaa ifcal ah yaan la moodin ifcal oo qura inay tahay ama ifcil ha noqoto ifcil sida idrib idrib hadda waa wasankii idrib waa maxay idrib caynku muxuu xarakaysanya idrib kasr waa daraba de idrib waa ifcil ama ufculba ha noqdo ufcul udkul ka waran udkul udkul waa wasankee ufcul ama jaahada amarkeegaba ka dhig jaahada muxuu amarkeegu jaahid waa wasankee faacil weeye faacil ama infacilba ka dhig indalaqa amarkeegu muxuu ahaa indalaqa bal amar ka sameeya indaliq eeg haddaba sheekeenu bisiikati ifcal markuu kuleeyahay ninan sariilo ahayn baa lagu yidhaha bisiikati ifcal ninan sariilo ahayn oo sarfiga garanaynin ayaa lagu odhanaya bisiikati ifcal ifcal wax ku daa amar baa la odhanaya war ifcal looma baahne amar oo dhan loo baahanya siiqaduu dooni ha ahaadee ama ifcil ifcal ha ahaado ifcil ha hadduu doono ha noqdo cil cil ka waran wasala bal amarkeega keena wasala wuu xidhiidhiyey xidhiidhi bal sil waa maxay markaa amarkeegu waa cil saw aduu bisiikati ifcalshaa ficlu amar baa loo jeedaa ficlu amarkana dee shan iyo konton dariiq oo lagu keenaad garanaysaa shan iyo konton wasan buu ahaa ficilku amarkuna intii unbu kuu noqonaya bisiikati ifcal waad fahantaan u malayn ifcal siiqada ifcal ah ayaa amarka lagu faa'iideeya ifcal ilaahay baa yidhi aqiimu salaata war salaada ooga wa aatu zakaata oo zakada bixiya siiqada amarkaa lagu gutay waa maxay aqiimu salaata iyo waaatu zakaata amarkaa siiqada lagu gutay waa aqiimu salaata waaatu zakaata ma siiqatu ifcal ba ha waa siiqatu ifcal siiqatu ifcal magacani wuxuu calam u yahay amar oo dhan amar oo dhan baa looga jeedaa waxaa kaloo la ogaaday culima siiqada amarka faa'iideysaa inay noqonayso kow siiqatu ifcal waxaan ahayn oo ah mudaaric laamulamar sita mudaaric laamulamar sitaana waa siiqada ifcal ilaahay baa aayad qur'aana ku yihi liyunfiq duu sacati min saacatihi liyunfiq ha bixiyo duu saacatinka loo ballaadhiyey min saacatihi wuscigiisa waxa ka bixiyo haddii la yidhaa maalan hadduu ninku yidhaa reerkayga biil intee laeg baan siiyaa dee maxaad odhan ma intaa siibaad odhan war ilaahayba wuxuu yihi liyunfiq duu sacati min saacatihi dadku isku jeeb maahee dee kolba intuu ilaahay kuu dhiibo wax ka bixi ila waxbaad haysaa sow maaha kolba intuu ilaahay kuu dhiibo haddaad waxaysid intaa wax ka bixi liyunfiq waa amar amarkaa ah haddaba siiqada aynu ku gudanay waa maxay liyunfiq ma waay mudaaric laamulamar wataynu ku gudanay waa liyunfiq waa mudaaric laamulamar wata siiqooyinkani ku jiraa ilaahay baa yihi uma uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyt اcatiiq siiqada lagu gutay waa maxay uma lyaqduu tafasahum ujeeddadooda ha guteen walyuufuu nuduurahum nadarkoogana ha oofiyeen uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyt alcatiiq saddexduba waa amare amarkaas siiqada lagu gutay waa maxay waa mudaaric laamulamar wata waxaa kaloo culima la ogaaday siiqada amarka lagu gudanaya inay noqon karto ismu ficil amar ismu ficil amarna waa lagu gudan karaa sida xaya cala salaah oo kale xaya cale soo qaabila oo kale ama mah oo kale siiqooyinka amarka lagu guto ayay noqonayaan iyaguna bisiiqati ical siiqada ifcala ayaa lagu gudani oo amarka lagu gudan khabar baa xataa lagu gutaa khabar hadal idiloo khabara oo laakiin insha looga jeedo sida walwaalidaatu yurdicna awlaadahuna oo kale walwaalidaatu hooyooyinku yurdicna way nuujinayaan sow maaha waa amar ha nuujiyeen weeyi wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna caruurtooda ha nuujiyeen weeye waxaduhu amarka tacriifkiisu istidcaau ficlin ficil la dalbo weeye waajibin oo waajib ah bilqowli qowlna lagu dalbo miman qof laga dalbo kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya mid ka hooseeya bisiiqati fcal siiqada ifcal ayaa lagu dalbayaa talow haddaba halkaa tacriifkii amarka ayaynu kaga baxnaye dalaalada amarku waa maxay amarku muxuu ina tusiyaa jamculjawaamica waxaa inoogu iman doona lix iyo labaatan shay oo amarku uu ina tusiyo lix iyo labaatan dalaalada amarku uu yahay waxaa la og yahay amarku hadduu mulaq yahay oo qariino uu ka qaawan yahay wujuub buu ina tusiyaa amarku hadduu qariino watana qariinadaa la raacaa hadduu bila qariino yahayna waa wujuub alamru lmulaq yaqtadi lwujuub halkee laga qaatay haddaba amarku inuu wujuubina tusinayo waxaa laga qaatay curfiga iyo sharciga labadaba curfiga iyo sharciga labadaba wujuubka waa laga qaatay hadda markaan curf sharciga leenahay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadaan inay musiiba ku dhacdo buu ilaahay yihi inay musiiba ku dhacdo ha ka digtoonaadaan rasuulka amarkiisaoo la khilaafa haddaba waa maxay eeg amar la khilaafay horta rasuulku mayna amri shay xaaraana may mayna amri shay karaahiyeah may ibaaxaduna dee takliifba maaha inay naga tuur muxuuna amr amarkii kolkaas waajib iyo suna isku soo hadhay soo maaha waajibka ma laysku ciqaabi jiray haddii laga tago sunaha ma laysku ciqaabaya haddii laga tago haddaba ilaahay aayaddan wuxuu ku yidhi falyaxdar ladiina yukhaalifuuna an tusiib eh, yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna kuwa amarka rasuulka diidaya ee garab maraya ha ka digtoonaadaan musiiba inay ku dhacdo amarka rasuulka oo la garab maroo la diido musiibaa ka dhalani ciqaab ka dhalani haddaba ciqaabtu dee sunaha kama dhalan jirin maxay ka dhalan jirtay markaa amarku wujuub weeye waa sharciyan inuu haddaba dalaaladiisu wujuub tahay wataa way noocan tahay haddii curfiga la rabo oo curfiga aan doonayno haddaad tidhaahdo qof intaad la hadasho waxaa ii keen qof haddaad tidhaahdo oo tidhahdo hebelo waxaa ii keen waa amar aad samaysay oo curfiya ka soo qaad inankaagiibaad maanta diratay koob shaaha ii keen baad tidhi uu kuu keeni waayey inankaasi ma yeelanayaa dhaliil mise ma yeelanayo miyuu yeelanayaa dhaliil mise dhaliil ma yeelanayo wuu yeelanayaa dhaliil si toos ah ayuu inankaasi dhaliil u yeelanaya maadaamuu dhaliil yeelanayo oo qofkaasi qof dhaliilla uu yahay shayga keenay dhaliishu waa maxay yaa dhaliisha keenay waxa dhaliisha keenay shay uu mudnaayo xaq u lahaa oo la garab maray baa jirta amarkani wuxuu ina tusiye curfiyan uu inoo tusiyey oo la garab maray ayaa jira haddaba culima waxaynu haynaa falwujuubu wujuubka xuqiqa waa la sugay oo waa la xaqiijiyey xaysulqariinatu marka qariinadu intafad ay anfoonto haddii qariino la waayo oo qariina ayna meesha jirin oo bilaa qariina ay tahay wujuub buu ku tusayaa falwujuubu wujuubkii xuqiqa waa la sugay oo wujuubku waa wax sugan xayuqariinatu markay qariinadu intafad anfoonto qariina haddayna oolin meesha hadday qariina taalla qariinadaynu raaci qariina hadday taallo qariinadaynu raaci oo waxaa la odhanaya qariinada ayaa la raaci maalan qariinadii maxaa ka haddaynu aragno daliil ina tusiyey sharciga shaygani inuu mubaax yahay ama daliil ina tusiyey nadbi iyo sunanimo waa dee qariino weeyi qariinadaynu raacaynaa daliilkaa gaarkiihi uu ina tusiyey kaa ayaynu kolkaa sidiisa u qaadan waxaana kamid a ah waxaa la ysku qabtay amarku haddii uu bacda bacdalxadri yimaad maxaynu ku xukunnaa almru bacda alxadri maxaynu ka dhignaa xukunkiisa xadrigu waa manci eeg shay buu ilaahay inoo diidey isagoo laynoo diideybaa kadib ayuu amar yimid amarkaa maxaynu ku xukumi qole waxay yidhahdeen ibaaxaha lagu xukumo oo alibaaxa saddex qowl bay culimadu iskugu qabteen qole waxay idhahdeen amarku hadduu bacd alibaaxaba bacda alxadriba dhaco ibaaxa aynu ka dhigno qolena waxay idhaahdeen warmey e wujuubkiisii aynu u dayno amar bacd alxadri ah wujuubkiisa aynu u dayno qolana waxay idhahdeen warmey e shaygani qablalxadri siduu ahaa aynu ku dayno oo qablalxadri sidii uu ahaa ay haloo daayo waa amar bacdalxadri ah qolada wujuubka aan ku dayna tidhi talow maxay ku macnaynayaan aayaddan oo kale faidaa taaharna faatuuhunna min xayu amarakum allah dumarku markay maydhaan u taga halkii ilaahay uu idin amray inaad uga tegtiin baa la yidhi fatuuhuna saw amar ma aha amarkan fatuuhunna muxuu daba dhacay xadri oo xadrigii me yasaluunaka can ilmaxiid he qul huwa adan haye fatazilu factaziluu annisaaa fi lmaxiidi factazilu nisaaa fi lmaxiid ilaahay waa halkaa waa la xadri baa lagu sameeyey inay raggu dumarkooga la kulmaan xilliga caadada gabadhu ma maydhatay utog baa lagu yihi haddaba waa waajib ma nidhaahnaa gabadhu hadday maydhataba in loo tago qoladii amarka qaadatay waxaa la leeyahay dee ka warrama faidaa taaharna fatuuhuna baa layidhi markay maydhaan u taga waa waajib la dembaabaya miyaa may amarkaasi wuxuu daba dhacay bacda alxadri qolo ibaaxay ka dhigeen waana rag badani siday qaateen runtii alibaaxa ha laga dhigo aayaddan qur'aankaa u fiirso ilaahay baa ina yidhi xujayda markii lala hadlayey war marka ay xalaaloobaan faidaa xalaltum fastaaduu ma xalaalowdeen iska uwaadhsada haddaynu nidhaahno xujaydu waajib buu ku yahay uwaadhsigu bal ka warrama mar alla markaa dee dhowr milyan ay sidaa u xalaaloobaan hadday sukaynta galaan war maxaad samaynaysid ilaahay baana amray inaan uwaadhsi tagno waa khatar haddaba amri amarku hadduu bacdalxadri dhaco ibaaxaha lagu xukumo rag badani qabaan sunahana qaraa-in baa isna jirta sunanimada sheegaysa mararka qaar baa sunno lagu xukumaya waa qariina markay jirto meesha sida fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran ama aayadda kale rabbi uu ku leeyahay wastashhiduu shahiidayn ama idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu faktubuuhu saw amar ma aha daynba haddii la kala qaadanayo waa in la qoraa waa waajib ma nidhaahna amar baa faktubuuhu buu ilaahay ama wastashhiduu shahiidayni buu haddii la kala amahanaya laba markhaatiya waa amar ma nidhaahna maya qariinaa jirta sunanimo inoo inooga dhigaysa baaqigii uu ku soo hadhayo shaygani waa aayadda dhammaadkeega aayadda dhammaadkeega haddaynu sii akrino aayadda dhammaadkeega haddaan sii akrino waxaynu ka helaynaa qaraa-in tusaya haddaad is aamintiin maxay ahayd falyuadi ladii itumina amaanatahu fain amina bacdukum bacda falyuadi ladii itumina amaan haddaad is aamintiinuun waa maxay haddaad is aamintiin waa haddaad qoraalkii meesha uu ka baxo markhaatigiina uu ka baxo maxaa la fahmay haddaba amarkan hore inuuna wujuub ahayn aayadda xaggeyga damba ina tustay fainamina bacdukum bacdantaa ina tustay kolka hadday qariina meesha taal qariinadaa loo dayni qariinadaasaa la raaci hadduu mulaq yuhuub ilaa qariino yahayna amarku wujuub buu ina tusaya oo wujuub ayaynu odhani falwujuubu wujuubkii xuqiqa waa la sugay xayu lqariinatu halka qariinadu intafad ay anfoontay oo wlia la ilaaqay waa almr idii wey almr mulaq amarka haddii mulaq laga dhigo bilaa qariinoah wujuub baynu ku macnayni laa maca daliilin daliil miciise maya daliilka oo dallanaa ina tusiyey sharcan sharci ahaan inoo tusiyey calaa ibaaxatin bannayn fi lficli ficilkan la baneeyey shaygani inuu mubaax yahay haddaynu aragna daliil ina tusaya inuu mubaax yahay deliil ina tusaya haddaynu aragno ibaaxada ayaynu u raacaynaa oo deliilka ayaynu raacaynaa markaa ow nadbin ama nadbi iyo sunanimo oo falaa wujuub noqon maayo buu ku yidhi falaa wujuubkii noqon maayo deliilka ayaynu raaci hadduu yahay deliilku mid ina tusinaya ibaaxo ama uu yahay mid ina tusinaya nadbi ibaaxada waxaa ka mid a aayadihii hadda aan sheegaynay ama kuluu min aayibaati ilaahay markuu leeyahay kuluu min aayibaati ama maala kuluu washrabuu oo kale ilan soonkiibaa lagu yihi kuluu washrabuu cuno oo caba waa ibaaxo ilan bacdalxadri buu dhacaye sunanimadana waa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra oo kale waa sunne ama wastashhiduu oo kale waxaan ku garannay fakaatibuuhum amarkani inuu sunno yahay horta aayaddu maxay ka hadlaysaa haddaan addoomo leenahay inaan addoommada mukaatab ka dhiganno addoommadu ilaa toddoba nooc bay uqaybsamaan fiqiga marka la joogo kolkaa mukaatab baad ka dhigi kartaa mukaatab waxaad odhanaysaa war lacag intaa la eg ii keen heshiiskaa angallo labadaa wakti ii kala keen adiguna xor noqo haddaba fakaatibuuhum bu ilaha yidhi addoommadiisa addoommadiina mukaatabiin ka dhiga in calimtum fiihim khayran haddaad awood ku ogtihiin iyo ammaano haddaad khayr ku ogtihiin mukaatabiin ka dhiga addoommada addoommada in inaan kitaabaynaa waajib inaguma aha oo amarkani wujuub keenay ma odhanayno waayo waxaynaan u odhanaynin addoommadu waa milkigaagii milkigaagana adigu dee tasarufkiisa adigaa u madax banaan wixii aan xaaraan ahayn haddaba hadda waa sunanimo uun in qofka ajri uu kuugu jiro haddaad sidan samayso waxaana laga ogaaday camalkii ummaddeenna saxaabadii rasuulka imise addooma lahayd oo kitaabayn weyday idaa wax ka badan soo ma ahayn hadday kitaabadu waajib tahay dee maalintay aayaddaasi soo degtay ayaa la wada mukaatab laga wada dhigi lahaa addoommada mukaatab baa laga wada dhigi lahaa waxaa la ogaaday kolkaa waajib inuuna ahayne sunno inay tahay fakaatibuuhum tu fakaatibuuhum wuxuu ihi sheekhu falwujuubu wujuubka amarku uu ina tusinayo xuqiqa waa la sugay wujuubka xayuulqariinatu halka qariinadu intafad ay anfoontay oo wa udliqa la ilaaqay welibanu mulaq laga dhigay laa maca daliilin deliil miciise maya weeye deliilka oo dallanaa ina tusiyey sharcan sharcinimo calaa ibaaxatin ibaaxo fi lficli ficilka mubaax laga dhigay ow nadbin ama nadbi iyo sunno laga dhigay oo falaamay kaasi kuma tusinayo wujuub bal sarfuhu ka leexintiisa canilwujuubi laga leexiyo xutima waa la waajibiyey sidee looga leexin bixamlihi baa lagaga leexin ku xambaarid calalmuraadi ka loo jeedo minhumaa labadoodaa lagu xambaarayo ibaaxada iyo nadbiga kolba ka loo jeedo ha lagu xambaara ayaynu odhanaynaa baynu nihi ilaa lix iyo labaatan ayay culimadu u sheegeen jamculjawaamicana inoogu iman doonto insha allahu tacaala halkaa waxaynu kaga baxnay saddex qodob waa tacriifka amarka iyo siiqada amarka iyo dalaalada amarka ee wujuubka aynu ku tilmaanay saddexdaa qodob waxa inoo raaca qodob afraad oo nidhi culuwiga iyo isticlaha ma la qiimeeyaa mise lama qiimeeyo oo aynu nidhi culimana way qiimeeyeen culimana way diideen oo welibana rag badanoo usuuliyiinta shaaficiyadu way diideenoo famaadaa ta'muruuntii fircoon suuratu shucaraa uu ku lahaa famaadaa ta'muruun markuu tashanayey famaadaa ta'muruuntiibuu ayay eegeen maxaad i amraysiin buu yidhi dee amarkaasina ma aha dadkii uu xukumayey uu leeyahay wa waan waad iga sarraysiin ilan amarka cidda bixinaysaa waa dadkan uu la tashanayo iyagu kama sarreeyaan iskamana sarraysiinayaan isagayba ilaah qaarkood aaminsan yihiin ama isagaaba sheeganayeyba ilaah inuu yahay waad aragta afartaa mas'alo ayaan intaa kaga soo baxnay axkaamtiisiibuu halkan si fiican sheekhu doonayaa inuu inagala hadlo amarku talow fawri ma keenaa fawri waa degdeg ma keenaa shay marka layna amro ma odhanaynaa amarku waa fawriyo degdeg waa in loo sameeyaa shaygaa degdeg buu keenaya mise degdeg ma keeno waa mas'alo taasi khilaafkeegu uu badan yahay madaahib badanina uu ku jiraan inuu fawri keeno iyo inuuna fawri keenin waa ko amarku takraar ma keenaa takraar waa bilaa qariinahade markuu yahay takraar ma keenaayo in lagu celceliyo amarkii ma keenaya isna waa mas'alo kale oo khilaafiya fawriga iyo takraarka labaduba aynu eegna hadda sheekheenu siduu ku macneeyo wuxuu yidhi walam yufid ma faa'iideynin fawran degdeg ma faa'iideynin amarku degdeg ma faa'iideeyo waa alamru lmuطlaq hadduu amarku qariino wato qariinada ayaa la raaci hadduu amarku qariino wato qariinada hala raacaynu odhan qariinadaasi hadday degdeg sheegaysana degdegaasaynu raaci haddayna qariinadu degdeg sheegaynina degdeg la-aantaynu raaci amarka mulaqa ah ee xagga degdega mulaqa laga dhigay ee mulaqa ka ah xagga degdega ku xambaari mayno buu sheekhu ku yidhi fawri iyo degdeg oo waa degdeg buu ina tusayaa odhan mayno taraakhi buu ina tusayaana odhan mayno degdeg ha loo sameeyo iyo degdeg yaan loo samaynin midnaba inama tusayo labadoodaba wuu shamlinayaa labadoodaba wuu shamlinayaa amarka waxaa looga jeedaana waa inaan shaygan samayno uun isagoon lagu khasisin xilli hore iyo isagoon lagu khasisin xilli dambe wax kolkaa zamankaa iyo qariinada taksiiska ama wato hadda salaada duhur markaynu nidhaha waktigeegu saddex saacadood buu joogaa aqiimu salaata marka layna yidhaa odhan mayna a bidaayada horunbaa salaadii duhura halkaa unbaa samayn lagaa leeyahay wasadka ad ka samaynay oo bilowga ad ka samaynay oo meelo badanood ka samayn karaysa ayaa jira aduu inaad samayso unbaa lagaa rabaa ficilkan kii lagu qaydaynin zaban degdega ama zaban degdeg la'aan ah labadaa midnaba laguma qaydayo waa laga yaabaa mararka qaar inuu fawri noqdo waa hadduu waajibku sidiisa uu mudayaq u yahay waajibka mudayaqa ah oo kale way dhici karta waa laga yaabaa taraakhi inuu noqdo inkastay mas'ale khilaafiya tahay sida xajka oo kale xajka maalinta aad hanti hesho kuu gaadh eh, xajka ku geysa haddaad tegi weydo de waa masale khilaafiya culimo waxay idhaahdeen fawri maahee dib baad iskaga dhigan shaaficiyadaba kamida sanadka haddaad xajka tegi karaysid dib baad iskaga dhiganoo sanadka dambea tegi haddii aada dib u dhigato oo aada faqiir noqotona dee xilligan unba adiga lagaa rabaa bay ku leeyihiin waxay u daliishadeen ficilkii rasuulka sal allahu alayhi wasalam xajka markii la waajibiyey sanadkii sagaalaad rasuulku ma soo xajiina abibakar buu usoo magacaabay inuu hogaamiyo xujayda abibakar baa xajka ummadda soo xaji siiyey waa sanadkii sagaalaad rasuulkuna sanadkii tobnaad buu soo xajiyey hadduu fawri yahay rasuulka iyo in badan oo muslimiinta ahayd oo madiine joogtay ayuu rasuulku taga odhan lahaa isna uu iman lahaa kolka in dib loo dhigi karo xajka laftiisa halkaasay shaaficiyadu ka qaateen ay leeyihiin ficilkaa culimada le waa degdegna xadiidka ninku haddii uu xajka awoodi kar dhinto rasuulku uu lahaa ilaahay waxba kama saarna yuhuudi isagoo ah iyo suu dooni inuu dhinto kaas way leeyihiin war xajku waa waa rukni idiloo arkaantii islaamka ah sanadkana way kuu gaadhay dhaqaaq caafimaadkaaga ma hubtid oo hantidaada ma hubtid oo xataa ammaanka maxaanku idhaahdaa sanadkan wixii ka dambeeya ammaan si uu ammaanba u jiri karo ama eriyadii mashaacirtuba say noqon doonaan allaa og dhaqaaq bay leeyihiin iyaguna walam yufid ma faa'iideeyo amarku fawran deg deg ma faa'iideeyo walam yufid fawran deg qolana deg deg buu faa'iideeyaa bay leeyihiin walaa takraaran takraar ma faa'iideeyo amarku takraar ma faa'iideeyo oo haddii shay lagu amro ma ku celcelibaa mise marun haddaad samayso wuu kaaga filan yahay shay hadii lagu amro waxba ku celceli maaha macnihiisu mar baa kaaga filan saddex qowl bay culimadu iskugu khilaafeen qole waxay yidhaahdeen takraar buu faa'iideeyaa oo amarku sidiisaba takraar bu faa'iideeyaa waayo curfiga iyo sharcigaba waanu ka haynaa bay yidhahdeen isagoo takraar faa'iideynaya qolena waxay yidhaahdeen may e, takraar ma faa'iideeye amarku waa hal uun hal buu sheegayaa qolena waxay yidhaahdeen hal iyo takraar toona ma sheege e waa mulaqamar uuna ahaysiinun baa lagaa rabaayo ahaysiinta inta ugu yarina halkay ku xasilaysaa ahaysiinta inta ugu yarina halbay ku xasilaysaa saddexdaa qowl ayay culimadu takraarka xaggiisa ka qaateen sheekeenu hadda takraar ma faa'iideeye buu ina yidhi hadday qariino jirto takraarka sheegaysaa qariinada ha la raaco maalan aqiimu salaata oo kale marka la yidhaah salaad oogidda dee aqiimu salaata waa salaada ooga uun baa layna yidhi salaadan inaan oognun baa layna amray laakiin inaan soo celcelinno waxaa inoo sheegayaa aayadda kale aqimi salaata liduluuki shamsi duluug baa lagu qeydey mar kaste oo haddii shayga shardi loo xidho ama sabab loo xidho mar kastaoo sababta la helo ama shardiga la helo shaygii waa in la helaa dee duluuga mar kastaoo la helo salaaddii waa la tukanayaa bay aayaddaasi ka dhigan tahay oo takraarka qariinuu wataa aayadda ah aqimi salaata liduluuki shamsi qariinay wadataa axaadiistii rasuulka iyo ficilkii rasuulkana waynu ka faa'iideysani qariina hadday jirto saasaa loo raaci qariina haddayna jirinna mar baa kaaga filan amarku mar uunbuu noqonaya waxaynu ognahay haddaba culimo khilaafkani kolley wejiyuu leeyahay wejiyo iyo waxaa jira amarat khilaaf wax la yidhah baa jira faa'iidada khilaafka qolada le amarku waa takraaro waa lagu celcelinayaa waxay leeyihiin war xataa curfigaanu anagu ka garanay in amarka lagu celceliyo haddaan ku idhaha mobeelkaa isi ii ilaali mobeelka ay ilaaliyo saddex saacadood maqanahay haddaad saacad un i ilaaliso dee waad ilaalisay labadii saacadood ee dambe haddaad iskaga tagto dee maadan ilaalin bay kuleeyihin ku celcelin baa lagaa rabay ilaalinta inaad ku celcelisid minid kasta inaad ku celcelisid takraar curfiya weeyi qolada kalena waxay yidhaahdeen war annaguba haddii amarkii aad takraarkiisa curfi ka dhigteen oo ilaalinta wadeecada oo kale aad soo qaadateen curfiga waxaanu haynaa isagoon takraar ahayn haddaan fadhiiso ku idhaa makacaa fadhiisa fadhiisaanku idhi makacaa fadhiisaa mise waad fadhiisani un curfiga marka la doonayo fadhiise marka lagu yidhaha takraar ma aha wadeecada ilaali marka lagu yidhahna takraar baad ka dhadhansanaysaa haddaba amarkii curfiga labadaba waynu haynaa isagoo takraaraad ka dhadhansani iyo isagoodan takraar ka dhadhansanayn labadaba waynu haynaa waad ila socotaa urfi curfiyan baanu filayaa amarkaa amaradiisuna waxay noqonaysaa culimo ninku hadduu xaaskiisa yidhaahdo heblaayo isfur horta ninku eh, xaaskiisa dalqadeeda ma wakaalan karaa nin kale wuu wakaalan karaa warniyo hebelow islaantayda markaa doonto fur buu odhan adaanku u wakiishay dalaaeegii waayahay buu yihi oo dee wakaaladii yaa sitaa wuu kala noqon karaana hadda la soco wuu kala noqon karaayo ilayn waxa wey cuquudii laga noqon jiro hebelow wakaaladii iska iska daa buu odhan islaantaydii aan furku idhi ha furina iska daa odhanaya ha haddaba haddii maalan ninku uu islaantiisa la hadlo wuxuu ihi heblaayo in badan baad tidhaahdeen raggunbaa wax furee eh. dee bal adiguba aad furtide dalqadaadii adaan kugu wareejiyeye markaa doonto isfur buu yihi isfur buu yidhi adigu daliqii nafsaki bu adigu isdalaaq iyadiibu uwakaashay uu iskaga tegey qoladale amarku takraar buu keenaa sow daliqii nafsaki ma odhan inanay isfursow ma odhan qoladale takraar buu keenaa inantaasi saddexdiiba way isfuri kartaa bay leeyihiin intay maanta xabad isku dhiibto ayay haddana maalin dambe xabad kale isku dhiibi haddana tukala isku de saddexdiiba way isfuraysaa takraar buu keenaa amarku qolada waxay leeyihin way isfuri kartaa qolada le amarku takraar ma keenana ninku markuu xaaskiisa wakaashuu yidhahda heblaayoy isfur adaanku u wakiishaye dee mar uun buu amarkaasi daliiqii markuu yidhaa mar uun wey waa bilaa takraar waa xabadun weeyaan xabad labaad isma furi karto halkaa ayay leeyihin hamarat khilaafkana meelaha iyo meelo lamida ayay ka dhigayaan walam yufid ma faa'iideyn amarkii fawran degdeg ma faa'iideynin walaa takraaran takraar iyo ku celcelintoona ma faa'iideynin in lam yurid hadduuna soo aroorin maa yaqtadii wax keensadaa a ah, takraara takraarka shay takraarka keensadaa hadduu la socdo dee waa la soo celcelini oo maxaa kamida mid a wax takraarka keensada ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda zaaniga iyo zaaniyadda mid kaste boqol jeedal ka jara baa la yidhi boqol jeedal ka jara haddaba talow xikmadda boqolka jeedal eeg sababta boqolka jeedal loogu dhufanaya waa maxay zaaniga ama zaaniyadda waa dembiga waa zinadan saw maaha zinada saw maaha haddaba markastay zinadu soo noqnoqoto miyuuna jaldigiina soo noqnoqonaynin ilan tacliiqu اlxukmi bilmushtaq yufiidu ciliyaa maa minhu اlishtiqaaq baynu haynay qaacidadaas aynu haynay haddii xukunkan fajliduu ah mushtaq lagu xidho mushtaq waa ismigii faaciloo kale azani baa la yidhi waxaa la og yahay jaldigan inuu sabab u yahay azanida shaygii laga ishtiqaaqday masderka ahaa zinada ayaa sabab u ah mar kastoo haddaba zinadii la helo maxay ka dhigan tahay mar kastoo zina la helo boqolkii jaldina ha lagu dhufto halkaas takraar baa jiro oo meel kaleaynu ka qaadanay aayad kale rabbigeen wuxuu ku yidhi wain kuntum junuban fadaharuu war haddaad janaabe leedihiin maydha aaway amarkii hadda fadaharu takraar bay dahaaradaasi amarkaasi hadda takraar buu keenaya takraarka seen uga qaadanayna inuu takraar keenayo dee qodobkan sheekhu sheegay weeye in lam yurid maa yaqtadi takraar waxaa meesha yaalla maa yaqtadi takraar wain kuntum junuban haddaad janaabe leedihiin fadaharuu maydha maydhiga waxa sababu ihi waa maxay ee loo maydhanayaa waa maxay waa mar kastoo haddaba janaaba timaado maxaa imanaya ma nidhaahnaa ilaahay marun buu sheegay marun buu amarkaasi inagaga dhacayaaye haddaad weligaa maalin maydhatay maalin dambe ha maydhanin janaabo kasta yeelo saa ma nidhaahnaa mise waxaynu wain kuntum junuban mar kastoo janaabo lagaa helo waxa waajib kugu amaydhi ah waa takraar janaabadu hadday soo noqoto maydhigiibaad la iman haddana janaabo kale hadday soo noqoto maydhigiibaad la iman janaabo kale hadday soo noqoto maydhigiibaad la iman wahaakada wain kuntum junuban waayo waxaa ku jira maa yaqtadi takraar takraarka wax keenaya ayaa ku jira walam yufid ma faa'iideyn amarkii fawran deg deg ma faa'iideyn walaa takraaran takraarna ma faa'iideyn ilam yurid haddii ilam yarid baan doonaya ilam yarid haddii una soo aroorin ilam yarid ya haddaan godno ilam yurid hadduuna doonin bay naga noqona ilam yarid haddii una soo aroorin maa yaktadii mid keensada atakraara takraarka wax keensada haddii una soo aroorin hadduu soo arooro wax takraarka keensadaa dee isagaa la raaci haddaba isaga ayaa la raaci sheekeenu halkanna mas'alo kale ayuu doonayaa inuu inagala hadlo wuxuu inagala hadlayaa haddii shay layna amro amarkani ma wuxuu waajibiyey shaygaa uun mise mise shaygaa iyo wixii uu ku dhammaystirmi jiray oo dhan buu waajibinayaa shaygaa iyo wixii uu ku dhammaystirmi jiray oo dhan buu amarku waajibinayaa ilaahay markuu aqiimu salaata ina leeyahay salaada ooga rabbigeen wuxuu inagu waajibiyey salaada oogideeda waa kow iyo salaada oogideedu wixii uu inoogu xidhnaaye inoo dhamaystirayay sidii weysadii iyo qibla qaabil wixii oo dhan aayaddan aqiimu salaata baynu ka qaadanayna markaa haddaba weysada waxaad odhanaysaa aayado badan baa sheegay inaad weysaysato aayado badan baa sheegay aayad kastoo salaada waajibisay weysadii iyo dee wixii looga baahnaa oo dhan ba ayay kugu laasiminaysaa ile waxaynu ognahay ma laa yatimu اlwaajibu min baabi ma laa yatimu اlwaajibu ila bihi fa huwa waajib wاlmru amar biاlficli ficil lays amro ficilka almuhimi muhimka ah almunxatimi ee waajibay amrun amar weeyi bihi isaga lays amray iyo wabiladiika bihi bisababihi isaga sababtiisa yatimu amarku ku dhammaystirmayo haddaad aragto shay lagu amray waxay ka dhigan tahay shaygan in lagu amray iyo shaygaa lagu amray wixii wasiilada u ahaa hadda tusaale ahaan bal hadda eeg haddii maalan aabbahaa uu maanta ku amro bal caqliyan curfiyan baanu soo noqonaynaa aabbahaa baa ku yidhi war hebelow saylada tagoo waxaad samaysaa neef adhaya riyar ii soo iibi buu ku yihi riyar ii soo iibi muxuu muxuu ku yihi maxay ii soo iibi ri ii soo iibi buu ku yihi xabad neef ria ii soo iibi meela ka soo iibinaysa kuuma sheegin laakiin meesha laga soo iibiyaa waa sayladda uun aabbahaa muxuu kaa codsaday inaad dhaqaaqdo tagto sayladda muna kaa codsan meel kastoo ari lagu iibinaya inaad tagto kaa codsaday eeg wuxuu laba arrin baa haddaba isa saaran waa laba amar baa lagaa codsaday iibinta neefka iyo iyo u dhaqaaqiisa oo wada socdo weeye u dhaqaaqiisa hadda adiga iibi neef soo iibi un baa lagu yihi neef soo iibi qura un wey waxa lagu yidhi sawsaa ma aha neef soo iibidani waxa kaloo la socda oo daba socda maxay dee halkii laga helaya inaad tagto iminka marka lagu yidhaha salaada masaajidka waa inaad jamac ku tukataa jamac la tuko maxay ka dhigan tahay macnaheegu dee sii lugee ama gaadhi sii raac dee si gurigaaga iyo masaajidka inta ka dhex leh waa inaad sii socotaa bay ka dhigan tahay waa inaad sii socotaa intaana waa lagu amraya wax kastoo baabkani uuna ku dhamaystirmaynin wlmru amar bilficli ficil lays amro almuhimi muhim ah almunxatimi oo munxatimo oo waajibmay amrun amar weeyi bihi kaa lays amray iyo wa bihi isaga sababtii yatimu uu ku dhammaystirmaya kaasi almuhimi lmunxatim gabayguu sheekhu ku buuxsaday hamoodin inuu dan kale ka leeyahay tusaalaa dhiman kalamri waa amarka bisalaati salaada lays amrayaa amrun amarba wey bilwuduui weysaysi laysamrayo markuu ilaahay salaada tuko kuleeyahay weysaysina aayaddaa waad ka dhadhansanaysaa iyo wa kulli shayin shay kaste oo lisalaati salaada darteeda yufradu loo faral yeelay waa cawra asturkii iyo qibla qaabilidii iyo nijaasa iska maydhkii iyo wax kastoo salaada sheegaya kuwaana way wataanuun ilan salaadii jiri maysa haddaan kuwaa laskala habaynine kalamri amarka bisalaati salaada lays amray oo kaleba weeyi wa huwa amrun waana amar bilwuduu'i weysaysi laysamray wa kulli shayin iyo shay kaste laysamray oo yufradu la waajibiyey oo la faral yeelay lisalaati salaada darteed loo faral yeelay haddaba haddii shaygii amarka ahaa aynu la nimaadno shaygii layna amray baynu la nimid ma ka baxaynaa talow cuhdadii iyo ballantii iyo sharcigii waajibkii ina saarnaa ma ka baxaynaa haddaan amarkii la nimaadno ha waynu ka bixi waxayumaa meel kasta injiia haddii lala yimaado bilmadluubi shayga lagaa dalbay ee lagaa codsaday meel kasta oo lala yimaado yakhruj bihi wuu kaga baxayaa shayga can cuhdati اlwujuub wujuubka cuhdadiisii wuu kaga baxayaa qofkaasi haddaad la timaaddo wax waajib kugu ahaa walow marba ha noqde eh takraarna uuna keenaynin waad ka baxday wujuubkii waad ka baxday fadhiisaa lagu yidhi mar quraad fadhiisatay wax alla wax kaa xuni ma jiro macnaha aynu isa soo saarna haddaba cashirkaa macnihiisa waxaduhu amarka tacriifkiisu istidcaau ficlin ficil la dalbo weeyi ficilka oo waajibin waajib ah bilqowli qowl lagu dalbo miman qof laga dalbo kaana ahaaday duuna daalibi ka dalbaya mid ka hooseeya bisiiqati ifcal siiqada ifcalna lagu dalbo falwujuubu wujuubkii xuqiqa waa la sugay xayثu اlqariinatu meesha ay qariinadu intafad anfoontay oo wa uطliqa la iطlaaqay laa maca daliilin daliil maciise maya weeyi lama sugin wujuubka daliilka oo dallanaa ina tusiyey sharcan sharci ahaan calaa ibaaxatin ibaaxo fi lficli ficilka uu mubaax yahay ow nadbin sunanimo oo falaa lama xaqiijinin wujuubkii bal sarfuhu ka leexintiisa عن الوجوب wujuubka laga leexiyo xutima waa la waajibiyeyba bixamlihi baa lagaga leexini ku xambaarid cala lmuraadi ka loo jeedo minhumaa labadoodaa nadbiga iyo ibaaxada a lagu ولم walam yufid ma faa'iideyn fawran deg deg ma faa'iideyn walaa takraaran ku celcelin ma faa'iideyn in lam yerid hadduuna soo aroorin maa yaqtadii mid keensanaya atakraara takraarka mid keensanaya wlmru amar bificli ficil laysamro ficilkii almuhimi muhimka ahaa almunxatimi ee waajibmay amrun amar weeyi bihi isaga laysamray iyo wabiladii ka bisababihi bihi bisababihi yatimu uu ku dhammaystirmayo kalamri amarka bisalaati salaad laysamrayo oo kale ba weeyi amrun amarna weeyi bilwuduu'i weysaysi laysamrayo iyo wa kuli shayin shay kaste oo lisalaati salaada darteeda yufradu loo faral yeelay waxayumaa meel kasta injiia haddii lala yimaado bilmaluubi kala dalbayo yakhruj bihi wuu kaga bixi doonaa can cuhdati wujuub wujuubka cuhdadiisi iyo ballantiisii qofku wuu kaga baxaya halkaa hainoogu jooga wallahu subxaanahu tacaala alaa alam arday waxaan isxasuusinaynaa kitaabkani